la yidhaha mafcuul icraabu iska leeyay waa nasbisany mubtada haddii la yidhaha icraabu leeyahy khabar haddii la yidhaha icraabu leeyahy laakiin mudaaf icraab ma leh gaara waxaa la fiiriyaa caamilka ka horeeya wuxuu noqon karaa faacil wuxuu noqon karaa mubtade wuxuu noqon karaa khabar wuxuu noqon karaa mafcuul bi caamilka ka horreya unbaa la fiiriya mudaafnimadu icraab ma keento dad marka mudaaf kaliya tiraada waxba kale ku darin wax lagaa faa'iiday male xagga icraab wa mimaa kii waxaa ka mida laa yubnaa aan lagu dhisan caleyhi korkiisa icraabun an taqula inaad tiraado mudaafun fa in almudaafa mudaafka laysa lahu uma sugnaanin icraabun icraabkoo mustaqirun sugan kamaa lilfaacili sida faacilka ugu sugnaaday icraab mustaqir ah faacil marfuucun imaa lafdan aw maxalan aw taqdiiran wax kale ma noqon karo faacil haddaad sheegto icraabkiisi waa sheegtay iyo wanaxwi wixii faacil la mida sida mafcuulu biigii oo kale waa mansuub wa inamaa wax kale maan icraabuhu icraabulmudaaf mudaafka icraabkiisu bixasabi maa caamil qadarkiis weeye yadkhulu gala caleyh korkiisa caamilka gelaya unbaa loo fiiriya hadduu caamilka gelaya wax rafcina hadduu nasbina hadduu jara intaba waa noqon kara caamilka gelaya unbaa loo fiiriya mudaafka wa inamaa wax kale maan icraabuhu mudaafka icraabkiisu bixasabi maa caamil qadarkiisu ahaaday yadkulu gala calayhi korkiisa fasawaabu an taqula waa inaad tiraahdo faacilun ow mafcuulun ow naxwu daalika wuxuu yahay waa inaad sheegto ah, mudaafkan hadduu faacil yahay faacilun aad leedahay hadduu mafcuul yahayna mafcuulun haddii uu wax kale yahay mubtada hadduu yahay mubtadaun haduu khabar yahay khabarun waa inaad sheegto wadalika arinkaasu multabisun wuxuu ku dheehan yahay bikhilaafi mudaaf ilayh saas waxaa khilaafsan mudaaf ilayhi daad mudaaf ilayhi sheegto iraabki waaba sheegta maxaa yeele hal iraab iska leey mudaaf ilayhi waa jarany mudaaf ilayhi hal iraaba mustaqiruu leey waa jarany ima lafdan aw taqdiiran aw maxalan marka mudaaf ilayhi iraab gaaru leey faina low mudaafu ilayga icraabana u sugnaaday icraabkoo mustaqiran sugan wahuwa ljaru waa hoos dhig faidaa qiila haddii la yidhah mudaafun mudaafun ilayhi haddii la yidhaah culima waxaa la ogaano annahu lafdigaasu majruurun kula jaray inuu yahay sidaas ayaa la ogaana bal intaas intaas aan soo sharaxno wa mimaa kii waxaa ka mida laa yubna aan lagu dhisan calayhi korkiisa icraabun an taquula inaad tidhaahdo fii qulaamu min naxwi qawlika xaalu ka ahday qulaamkaasu qulaamu zaydin oo kale markaad xraabaydo qulaamudaas inaad tidhaahdo mudaafun mudaafun inaad iska tidhaahdo mudaafun wax icraabu kuma dhisna mudaafun oo lafdigan icraabkiisa lagama ogaa karo mudaafun markaad tidhahdo waxa ka dambeeya unbaa la fahma ah, waxa ka dambeeya inuu mudaaf ilayhi unbaa la fahma laakiin isaga icraabkiisi ma la fahmaayo ma la fahmaayo mudaafun inaad muqtasiran adaa ku gaabsana calayhi korkiisa adoon ah, wax kale ku daray saas wax icraaba ku dhismayaan maxaa yeelay fainal mudaafa mudaafka laysa lahu uma sugnaanin icraabun icraab icraabka mustaqirun sugan kamaa lilfaacili sida faacilka icraab mustaqiru ugu sugnaaday faina lahu faacilka icraabana u sugnaaday icraabkoo mustaqiran sugan wa huwa icraabkaas oo rafcu waa in la godo lafdan aw maxalan aw taqdiiran saddexdu mid noqon kara iyo wanaxwi wax alla wixii faacil la mid ah ay ayilfaacili damiirku kuu celinaya aydu waxay ku fasiraydaa hi damiirka hadaas ku fasira hi waa qaladi haadaasuu kuu fasira hal xaraf lagama cabiro lafdigiisi magaciisa laga cabiraa casharku maanta noogu jira insha allahu hal xaraf aad ku dhawaaqaydo hi lama yidhaah hal xaraf lafdigiisa lagama cabire magaciisa laga cabiraa alhaa la idhaah marka waa in na idhaahda aydu waa tafsiirulhaai haadu fasirayda saasaad leeda tafsiru hi haddaad tidhaahdo qalad carabi maahna lagu leeyay laxni wey waxaa sida wa naxwihi iyo faacilka wixii lamida ayilfaacili oo mimaa shay allo uu u sugnaaday icraabun oo mimaa shay ah naxwigaasu waxa faacilka lamidkaa oo lahu uu u sugnaaday maaga icraabun mustaqirun kalmafcuuli sida mafcuulka faina lahu mafcuulka icraabana u sugnaaday icraabka mustaqiran sugan wa huwa icraabka mafcuulku annasbu waa kordhig wadalika xukunkaas multabisu wuxuu ku dhahanya bikhilaafi mudaafi mudaafka khilaafkiisa fainahu mudaafka laysa lahu uma sugnaanin icraabun mustaqirun wa inamaa wax kale maahan icraabuhu mudaafka icraabkiisu bixasabi maa caamil qadarkiisu ahaaday yadkhulu gelaya calayhi mudaafka korkiisa oo mimaa shay ah caamilkaasu yaqtadii keenaa rafcahu in la godo rafcahu mudaafka la godidiisa aw nasbahu mudaafka la kordhigidiisa ow khafdahu mudaafka loo hoos dhigidiisa fasawaabu sida saxdaa ah, an tubayina waa inaad caddaydo mawaaqica icraabihi mudaafka mee mudaafka icraabkiisu meeluhu dhaca oo fataquula aad tidhaahdo faacilun inaad tidhaahdo aw mafcuulun inaad tidhaahdo ow naxwu daalika inaad tidhaahdo oo min alcumadi cumdooyinka ah iyo walfadalaati fadlooyinka kelmadaha gobolna waa fadla wax alla waxa marfuuc ah waa wada cumda ah, wax alla wixii marfuuca ah. xaalan ow asaalatan xaalan hadduuba marfuuci waa faacil waa naaib faacil waa mubtade waa khabar kulligood waa cumda lagama maarmo ama asaalatanu ahaa jiray marfuuc sida ismu kaana waakhawaatihaa ismu ina waakhawaatihaa mafcuulyaalka dame iyo qawaadeeda kulligood waa wada cumdi hadda ha nasbisanaadeen ama yay nasbisanaa waxaa tidhaa sida khabaru kaana dhe meesha ismu kaana man khabaru kaana ismu kaana waa rafcisay mogta khabaru kaana fiiri khabaru kaana hadda waa mansuub soo maa laakiin asaalatan wuxuu ahaa marfuuc khalaas waa cumda marka khabaru kaana oo kale ismu ina oo kale mafcuulyaalka danna iyo qawaadeeda oo kale hadda waa naصbisayin laakiin nasaaratan ufuuxan dhammaantoodu waa cumda kalaamka la fahmi maa haddaan la sheegin laakiin kelmadda iska mansuubka ah ama majruurka ah oo asaalatan weligeed marfuuq noqon waa iska fadlaa la yidhaha fadlaa la yidhaha mafcuul bigii oo kale xaaladii oo kale tamyiiskii oo kale waxaasoo dhan maxaa la idhaahdaa fadla marka ama fadla ahaadeen ama cumda ha ahaadeen waa in la sheego wadalika xukunkaasu multabisu waa mid ku dhehan bikhilaafi mudaaf ilayhi faina lahu mudaaf ilayga icraabana usugnaada iraabka mustaqiran sugan wahuwa icraabkaasu aljaru waa in lagu hoos dhigo bilmudaaf mudaaf ilayga waa lahoos dhiga caamilka hoos dhigana waa mudaaf faidaa qiila marka la ihaha mudaafun ilayhi culima waaa laogaada waxaa la ogaana annahu mudaaf ilaygi majhuulun in la jaray lafdan ow maxalan ow taqdiiran wayanbaqii waxaa u haboon fiiri halkan halkan fiiri qaacida muhiimuu ku siina waxaa ku siinaya khaalid ibnu cabdillaah ayaa ku siinaya qaacidadaas kuuma sheegin ibnu hishaam kuuma sheegin qaacidadaas waxay tahay lafdiga carabiga hadduu yahay hal xaraf nudiqa bismihi wa cubira bismihi hadduu hal xaraf ka badan yaho laba xaraf iyo wixii ka badanna cubira canhu bilafdihi ah, hal xaraf hadduu yahay magciisa lagu dhawaaqa ee lafdigiisa laguma dhawaaqo ah, lafdigiisa haddii lu idhaahdo xamida xamida xadeeda ku dhawaaq maxaa leedahay xa maad leedahay alxaau aad leedahay ah, ee xa dhimeed ah, magaciisa loogu dhawaaqa hadduu hal xaraf yahay darabtu taadeeda ku dhawaaqa lweyd maxaa leedahay ataau dheh ataau aad leedahay tu dhihi maydo ataa-u aad leeda marka hadduu hal xaraf yahay cubira canhu bismi hadduu hal xaraf ka badan yahay cubira canhu bilafdihi lafdigiisa qad oo kale dhihi maydid alqof wadaalu dhihi maydid ee qad aad leeda lafdigaad ku dhawaaqi magaciisa ku dhawaaqi mayd al isinka macrifayda dhihi maydid alalif walaam qalad waa maxaa saxa al xayla waa laba xaraf qaacidadaasuu ku siina khaalidaa wata waa faa'iide gaara wayanbaqii waxaa u haboon lilmuxribi qofka icraaba allaa yucabira inuusan ka cabirin camaa shay huwa mawduucun lagu dejiyey calaa xarfin waaxidin markuu ku leeyahay shay hal xaraf loo dejiyey wuxuu ka ixtiraasaa kelimad awal hal xaraf ka badneed oo inta la xadxadfay xaraf ka soo haray taas lafdigiisa lagu dhawaaqa magaciisa lagu dhawaaqi ma sida waqaa oo kale ficlu amarkiisa maxaa la dhahaynay waca maxaan leenahay ci wafa maxaan leenahay fi maana yamiinu ama taas waaba laba xarafba iskada ee e, waxa weya kelimadda hadday hal xaraf tahay laakiin halka xaraf laguma dejin ee xadafaa galay markaas lafdiga lagu dhawaaqa magaca lagu dhawaaqi ma amarka qi aad leedahay dhihi mayda alqaaf dhihi mayda alqaaf waxaa ka soo baxa waxba ka soo bixi maayaan marka wuxuu ku yidhi waxa magaciisa lagu cabiraa waa kelimadii markii carabtu dejayday hal xarf ay ku dejiyeen kaas weeye wuxuu ku yidhi wayanbaqi waxa u haboon lilmucridi qofka waa xeraaba allaa yucabira inuusan cabirin camaa shay huwa mawduucun lagu dejiye calaa xarfin waaxidin bilafdihi lafdigiisa oo fayaquula waa inuusan dhihin fi damiiri damiirka damiirka almutasili la xidhiidha bilficli min naxwi qawlika xaaluu ka ahaaday darabtu waa inuusan dhihin tu faacil waa inuusan dhihin tu waa lafdigii ilaaya id ciladu waxay tahay laa yakuunu ismun isim ma ahaado haakadaa sidaas isim daahira hal xaraf ma noqdo markaad tidhaahdo tu waa mubtadaysata isimaad ka dhigta maa qusida laftahu fa huwa smun isimnimaad ugu dhawaaqayda waa mubtade faacilna waa khabar marka isim saasuuna ma jiro hal xarafoo daahira fa sawaabu saxda an yucabira waa inuu ka cabiro canhu lafdiga hal xaraf ah bismi magaciisa alkaasi gaarka ataa oo kale awilmushtaraki ama magaca mushtaraka adamiiru taadana waa damiira mogta damiir marka waa magac mushtaraka ma taadaa keligeed la yidhaah maya taadaa la yidhaah huwa waa la yidhaahdaa na waa la leeyahay damiir waa badan marka damiir waa magac mushtaraga oo taada iyo qayrkeed ka dhexeeya ataauna waa magaceedii khaaska ahaa marka magaca khaaska ku dhawaaq ama magaca mushtaraga ah labada mid ku dhawaaq labada mid ku dhawaaq fayaqulu wuxuu leeyahay ataau uu leeyahy waa magacii ah. aw damiiru uu leeyahay faacil ataau faacil aw damiiru faacil uu leeyahy adamiiruna waa maxay magacii mushtaragaha ama maakii saara ku noqday bilxadfi xadaf calaa xarfi waaxidin kelimad inta la xadxadfay hal xaraf ka soo haray falaa ba'sa dhib ma leh ay bitacbiiri bilafdi lafdigiisa in la cabiraa dhib male oh, fataqulu waxaa leedahay fii mu mudan halkay ka timi nin oo reer bani cambaraha waxaa la yidhi maddah maddah daraanu dahdaraan xaal la yidhaha la yidhi maddah daraanu dah daraan dahdaraan xaal la yidhaah faqaala mura bilbaail uu yidhi murabi albaail murabi mu mu iyo rabi mu mudaafiley dhe rabbina waa mu mudaaf eh rabbina mudaafiley ah, murabi albaail murabi اlbail u yihi mu or min keligiisa rabbi ka dabamari albaailu ka dabamari mudaa mubtadaa albailuna kabarka rabbina waa mudaaf iley ana rajula min bani cambar su'ila ma dahdaranu dahdaraan xuuyaha la yidhi markaasuu yidhi murabi lbaail rabbigaygaan ku dhaartay waa baail uu yidhi mu'du marka waa aymunullaahi oo la xadxadfay aamiinkaas laga soo reebo aymunu isagaa noo sheegaa khaalide wax yaro laakiin sheega ma soo qaadaayo isag kelmaddan meel kalaan ka qoray murabi lbaail marka inaad sii fahantaan rabaa ee asaga waa ka tegey wuxuu ku yidhi fataqulu waxaa leedahay kelimadu haddii inta la xadxadfay hal xaraf ka haray fataqulu fii mu waxaa leedahay mubtadaun xudifa khabaruhu ah. liannahu bacdu aymunu aymunu gobol ka mida weeyuu ku yidhi ah. aymunu waa qayb ka mida sidii loo xadxadfaayey wa fiiqi waxaa leedahay min naxwi qowlika xaalow ka ahday ir qofa wuxuu ku yidhi nafsaka qi nafsaka naftaada ka ilaali cadaab ama dhibaato waxau leeyahay qi ficlu amrin uu leeyahy lannahu min alwiqaayati uu ka yimi ah. fain kaana hadduu yahay lafdigu mawduucan mid lagu dejiyey calaa xarfayni nudiqa bihi waa lagu dhawaaqa markaas bilafdihi nudiqa bihi bilafdihi nudiqa waa lagu dhawaaqa bilafdihi lafdigiisaa lagu dhawaaqa fataqul waxaa leedahay man alwir icraab oo ism istifhaam waxaa leedahay man ismu istifhaamin iyo wamaa ashbaha dalika wixii lamid ah sida qad oo kale hal oo kale sidooda ugu dhawaaqe na oo kale darabna alwraab darab ficl maadi mabniyn calى sukuni litisaali bdamiir rafci mutaxarik na faacilad leeda ama na damiir mutaصil mabniyn calى sukuni fi maxali rafcin faacil na sideeda ugu dhawaaqi dhihi mayday annuunu wlalifu dhihi mayday walaa yaxsunu ma fiicna oo ma wanaagsana an yucabara in laga cabiro can ilkelimati bixuruufi hijaa'iha xuruufta hikaada haddayba kelimadu laba xaraf iyo wax ka badan ay tahay ma fiicna in xuruuf laga cabira ma fiicna waxaas falaa yuqaalo lama dhihi karo man oo kale icraab lagu yidhi almiimu wanuunu ismu istifhaami lama dhihi karo walidaalika sidaas daraaddeeda kaana qowluhum nuxaadda gobol ka mida ah qowlkoodu wuxuu ahaaday al ay yidhaahdaan fii adaati taxriif aalada wax macrifayda aqyasu mid ka qiyaasnimo badan min qowlihim qowlkooda ay yihahdaan alif walaam alif walaamu qaar ay yihahdeen mogta ah, oo ajrubi muxuu dhihi jiray alif walaam damiin fara waaweyn wax loogu dhiga isaga waa yaqaana sidaan ajrubi laakiin damiin ajrubi qofka maraya waxaad malaynada adi ma suuray karta maalinkaad ajrubi marayday dhegool caadiya ah oo kalaad marka far waaweyn wax kuugu qorayo maahana gara kara ajrubi intaas marka alalifu wallaamu alaleey ee tacbiirka saxda waa maxe al saas weeye tacbiirka saxda haye matniga hadda ku laabo marka wayanbaqii waxaa habboon an yajtaniba inuu ka fogaado almuxribu qofka wax icraab ah an yaquula inuu yidhaahdo fii xarfin xarafkoo min kitaabillahi ka mida ah kitaabka alle tacaala ilaa wuu sarreeyaa zaa'id qof ka mid ah waxa weya dadka wax icraaba xaraf kitaabka alle ka mid ah markuu icraaba zaa'id carabkiisa ka ilaashay ah, maxaa la leeyahay silatun ow ta'kiid sidoo kaleeto laqwina ha ka ilaashado laqwi baadilaba la moodaya inaad sheegaydo ah, laqwigu baadilkana waa noqdaa malayacnigana waa noqdaa marka laqwina ha dhihin ama laaqi waxa weeyaan hana dhihin zaa'id labada midna ha dhihin لأnnahu shaniya yasbiqu waxa u soo degdega ila اadhaani maskaxyaalka ana zaa'ida zaa'idku huwa اladii kii inuu yahay laa macnaa lahu aan macno lahayn zaa'id markaa tiraa dadka aan oqoon isطilaaxa nuxaadda waxay moodayaan waxaan macno lahayn zaa'idna naxwooleydu ulamaba jeedaan waxaan macno lahayn maba ula jeedaan waxay ula jeedaan xarafkan macnihiisi asalkaa halkan looma keenin laakiin maxaa loo keenay macno caam kelmaddaas waa inaad ku dhegtaan markay leeyihiin nuxaada usul iiga kelimadan waa zaaid marka usul i aad gaartaad arkayda iyadoo lagu celaya zaaid zaaid maxaa loola jeedaa macnihiisii khaaskaha ah, xarafkan loolama jeedo mana loola imaan maxaa loola yimid macno caam ah ma huwa macna caam ataqwiyatu wاtawkiid saasay ula jeedaan laakiin de istilaaxa ma wada yaqaanin dadkii zaaid markaa tira caamadu maxay moodayaan lafdi aan wax macno lahayn iyo wax faa'iida ah midna macno lafdigaan lahayna qur-aanka kuma jiro ka carar marka ka carar عalayka bالتafصiili والtabyiini falijmaalu falijmaalu عalayka bالتafصiili والtabyiini faاطلاaq واlإجmaalu duna bayaanin qad fasadaa hada الwujuuda وkhabd الأdhaana واlآراءa kula زamaan weligeed waxaa la ka fogow iطlaaqa iyo ijmaalka alfaada xoogaa mujmalka sidaana aqbali karta sidaana aqbali karta waa nuuriyada waxa weeyaan ibnu qayim ee faa'iidada badan soo ma jeedid weligaa iطlaaqa kelimad laba macno aqbali kartaa adeegsan adoon weligaa waxaad adeegsataa inaad wax kala saarto shaygaas sidaas hadduu yahayna waa saas hadduu sidaas yahayna waa saas kala saaridda adeegso iطlaaqa iyo ijmaalka iska ilaali waxa maskaxda wareeriyey fasaadka faafiyey waa ijmaalka iyo iطlaaq qofaa wax iطlaaqa midaa ka faa'idaysa baadil ku fasira weligaa marka ka carab wuu ku yidhi لأnnahu shaniya yasbiqu waxa usoo degdega ilى اadhaani maskaxyaalka ana zaa'ida zaa'idku huwa ladii kii inuu yahay laa macna lahu macna uusan usugnayn wa kalaamu ilaahay kalaamkiisana subxaanah ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb ka fogaynaa wa tacaala ilaahay waa sarreeyaahe munazahun waa mid laga fogeeyo laga nastow can daalika macno la'aan waa laga fogeey waqad waqaca waa ku dhacay haada alwahmu wahamka faa'iide fiicanuu kaa sii doonaa wahm waa inaad kala taqaan wahm iyo wahmi ah, isagaa noo shara khaalida noo kala shara waxbaa degdegi isagaa xoogaa ka shar xoogaa ka dhimana annagaa ku darayna waa yahay waqad waqaca waa ku dhacay marka wahm haadu hadday kor dhigan tahay waa halad ah, wahmi haddii haada la sukuuniyana waa ismoodsiis adoo si rabay ay si kale ay kula kaa noqoto ah, waqad waqaca waa u dhacay haada lwahmu qaladkaanu lilimaami fakridiin ara'si alimaam الثanي lilashaacira wey maxamed ibn cumar ibn اxasan ibn اxusayn khadiib ray wey isagaa insha allah wax ka sheegi doone alimaam الثanي lilashaacira wey imaamka tafsiirka weyn iska leh atafsir اkabiir amase mafatix اlgeyb labada magac u leeyay tafsiirkiisu mafatix اlgeyb waa la yidhahda atafsir اkabiirna waa la yidhahda labada magac u leeyay usul fiqigana kitaabka caanka uu kuleey lahahdo almaxsuul uu ku leeyay xaafid ibnu markuu marayo tafsiirkiisa suuraة اbaqara watabacu ma tadlu shayaadiinu wuxuu sheegaa sharx dher uu sharxaa ibnu kaiirku inuu shiiqaan aan sheegayno alimaam fakhrudiin kitaab sixirana inuu leeyay ah, laakiin wuxuu yidhahdaa waxaa la sheegay ma yidhah waa ka toobad keenay waxaa la sheegay inuu ka toobad keenay uu yidhahda dadaa saas sheegeen laakiin ma uusan isbaatin inuu ka toobad keenay bal waxaad ka fiirdaa suuraة الbaqara watabacuu ma tadlu shayaaiinu calىa mulki sulaymaan aayadda sharxeedaba axraaf baan ku sheegay watabacuu fiiriya saasaa kale maskaxda iga jirta qofka banu adamka wa almaami karaa laakiin watabacuu ma tadlu shayaaiinu fiiriya sharxeeda sharax dheer uu saaro sharaxaasuu ku dhex keenaa sidaasay ila aheed waaya marka ninkaas weeye fakrudiin raasi imaamka labaadee ashaaciro weeye imaamka koobaad waa abuxasan alashcari laakiin asag ka toobadkeen caqiidadaasi waay faqaala wuxuu yidhi faqrudiinu raasi qaladkaanaa ku dhacay oo zaa'idka uu wuxuu u qaatay waxaanu wax macnaaba lahayn zaa'idka inuu loola jeedo waxaan wax macnaa lahayn faqaala wuxuu yidhi almuxaqiquuna kuwa wax suga kuwa wax suga ashaaciradii ula jeedaa kuwa wax suga haabituuna waxay ku sugan yihiin calىa ana almuhmala muhmel muhmel waa waxaan wax macnaa lahayn waa mid la macno tiray marka muhmel iyo zaa'id shaqo iskuma laha calىa ana almuhmala muhmel laa yaqacu inuusan dhicin fii kalaam اllahi tacaalى marka fiiri muhmelki iyo zaa'idkii inu isku mid ka dhigay waa kana wuxuu yidhi wa amaa ma ilaa markuu hadduu yidhah zaa'id ma jiro waxaa imaanayda fa bimaa raxmatin badaanu maay miimkan muxuu ama waxaan rabaa ma maadaanu maay maadaanu maxay tahay a ah, imaanayn mogt hadaa tida zaa'id qur-aankii kuma jiro tiiruba ka jawaaba ah, iiri markaasuu yihi wa amaa ma fii qowlihi tacaalaa xaaluu ku sugan yahay fabimaa raxmatin so maadaas sooma anaan marin maadaas fabimaa raxmatin min allah fa yumkinu waxaa suurtagala an takuuna inay noqoto istifhaamiyatan istifhaamiyadaasoo litacajub u sugnaatay fabimaa shay sababtiis ah, shay sababtiis ayaan la yaabaa saasoo kale inay taa dhici karto oo lagu xambaaro waaba kan wa waxay noqoydaa u yidhi fakhrudiin fa biayi raxmatin naxariis sababtee naxariis sababteedee min allahi ilaa xaggiisa ka ahaatay ah, oo linta lahum aad u jilcanaatay wuxuu yidhi waxaa dhahaya hadalkan wata waxaa wata ibnu hishaam wzaa'idu zaa'id uu yidhi ibnu hishaama wata warkan cinda naxwiyiina naxweeleyda agtooda xaaluu ahaaday alladii waa lafdiga lam yu'ta bih aan loola imaan ilaa limujaradi taqwiyati xoojin oo kaliya maahan iyo watawkiid adkayn waa macno caam macnihii kaaskaa loolama imaan saasaa loola jeedaa zaa'id lalmuhmalu muhmel loolama jeedo muhmel iyo zaa'id shaqa iskuma lah wuxuu yidhi wtwjiihu twjiiha almadkuuru la sheegay fi aaya twjiihan uu sheegay oo uu yidhi fabimaa raxmatin maadu ma ahan zaa'ido ee maadu waxay noqon kartaa suurtagala istifhaamiyo oo tacajub ah twjiihaasna waa baail saasuu yidhi ibnu hishaam wtwjiihu twjiiha almadkuuru la sheegay fi aayata lagu sheegay baail waa baail laba arrimoodaa kutusayo inuu baail wuxuu yidhi limrayni laba arrim dartoodu baadil u yahay axaduma midkood ana ma maada alistifaamiyati istifaamta loo nisbeeyey horaad u soo barataye idaa khufidat marka la khafdiyo laakiin halkaas waxaan soo ogaanay bixarfin maahan mar kastoo la khafdiyo inkastoo mar kastoo la khafdiyo ay fiican tahay laakiin markay waajibta alifta in la xadfaa goormay aheed bixarfin marka lagu khafdiyo ana ma maada alistifaamiyati istifaamka loo nisbeeyey idaa khufidat marka la khafdiyo wajaba waxaa waajiba xadfu alifa alifteeda in la xadfo naw cama yatasaaluun waani marka tana iri fabimaa raxmatin sow aliftii ma joogto alifta joogto laasimkiiy maxay ku tusee malsuumkii inuu meesha ka baxay oo ah maadu inay istifhaamiya tahay dhanka labaada kutusaya arintaasu inaysan sax ahayn wuxuu ku yidhi waani amarka labaada kutusa tawjiiha uu ku tawjiihiyey maadaas inaysan sax ahayn ana khafda raxmatin raxmatin lahoos dhigideeda xiina idin xiina idin xiina id qaala inamaa istifhaamiya maadu waa istifhaamiye markuu yidhi yushkilu khafdahaas ishkaalu keena maxaa yeelay halkaa la geyna صifo ma noqon karto bedel ma noqon karto cadfu bayaanna ma noqon karto ah, maxaa laga dhiga ah, raxmatin wuxuu ku yidhi ishkaalu keena lnahu liannahu raxmatin lnhu dhe khafduhu lnnahu khafdaha dheh liannahu khafdaha laa yakuunu ma noqon karo bilidaafati oo lama dhihi karo maa istifhaamiyaha la idaafeeyey raxmatina waa mudaaf ilayhigii lama dhihi karo maadiya la idaafeeyo mudaaf ah raxmatina waa mudaaf ilayhi lama dhihi karo maxaa yaele istifhaam la idaafeeye labaa ka jirta waa ayun oo la isku iyo kamta oo waxa weeyaan nuxaadda gobol ka mid ah isagaa noo sheegi doonee waxa weeyaan u ogolaaday ma jiro xaraf kale ama isim kale oo istifhaam awalan xaraf maba la idaafeeya isaga isim kale oo ismu istifhaam ah oo la idaafeeya ma jiro ah, mataa lama idaafeeyo man lama idaafeeyo maa lama idaafeeyo ma jiro ismu istifhaam la idaafeeyo oo aan ahayn ayun iyo kam ayun waa laisla ogolaya kamtana qaara sheegeen marka horta raxmatin idaafe laguma jirin wuxuu ku yidhi liannahu khafdihii laa yakuunu ma noqon karo bilidaafa id ciladu waxay tahay laysa kuma sugna fii asmaa اlistifhaam maa ism yudaafu la idaafeeyo ilaa ayun maahane cinda aljamiic nuxaadda dhammaantood wa isla ogol yihiin iyo wa kam cinda zajaaj ah, abi isxaaq azajaaja ogol kam istifhaamiya in la idaafeeyo walalibdaal ibdaalna ma noqon karo oo lama dhigi karo raxmatin waxaa laga bedelay maada Ah, wlاbdاal bedelid walaa bilibdaali bedelidna ma noqon karo min maa laga bedelay maxaa yeelay لأna اlmubdela kan laga bedelo min ismi اstifhaam ism oo istifhaam ah laabudda waa laga maarmaan an yaktarina inuu la xiriirsado bihamsati اstifhaam sideedaba qaacidadu waxay tahay haddii laga bedelo ah, ism oo istifhaamu ku jirto haddii wax laga bedelo hadiiba wax laga bedelo waajib waxa ah bedelka hamsatulistifhaam in la geliyo ah, waa waajib ah, alfiyada waxa weeyaan ina maaligaa ku keena wabadlu اlmudamn اlhamsa yeli hamsan kaman da asaciidu am cali u yidhaahdaa soo ma jeedin marka haddiiba ism istifhaam ku jirto wax laga bedelo waa in la geliyaa hamsatulistifhaam bedelkana waa in la geliyaa marka raxmatin waxay ku tusaydaa inaan laga bedelin ismu istifhaam maxaa yaele hamse kuma jirto waaya naxw sidaanaa waajiba in la yidhahdo naxw kayfa anta see tahay adiga kayfadaad wax ka bedelay fiiri asaxiixun miyaa tahay mid caafimaad qaba am saqiimun mise mid jiran fiiri asaxiixun ah, kayfadaa ismu istifaama walaa sifatan sifana maaha oo lama dhigi karo raxmatin waxaa laga sifaynaa maada maxaa yeelay lianna maa laa tuusafu lama sifeeyo idaa kaanad hadday tahay shardiyatan ow istifaamiyatan maada ismiyada meeqay aheed toddobo toddobay aheed inkastoo laba ka mida macnaheedu ma badno nakiro taama iyo macrifo taama ma badno shanta kalea u badan maada miday rabtaba ha noqoto maada maada labaa la sifeeyaa shardiya markay tahay iyo markay istifaamiya tahay laa tusafu idaa labadaas lama sifeyn raba labadaas lama sifeeyo inta kalaa la sifay kara lama sifay karo maada laba goor waa labadee waa markay shardiyo tahay iyo markay istifaamiye tahay wuxuu ku yihi لأنa ma laa tuصafu lama sifay karo idaa kaanad markay tahay shardiyatan aw istifaamiyatan markaas lama sifay karo mararka kalaa la sifay kara mararka kalea la sifayn kara taasna marka raxmatin ma la ogola maa in laga sifeeyo hadday maada istifaamiya tahay walaa bayaanan cadfu bayaanna ma noqon karto raxmata meel la geeyo male maxaa dhacay u noqon weyde lianna maa shay laa yuusafu aan la sifay karin laa yucdafu laguma cadfo caleyh korkiisa cadfa bayaani kal mudmaraat sida mudmaraadka shayga haddaan la sifay karin cadfu bayaan kuma banaan horeyna masaladaas waa usoo ogaan shaygan sifo aqbalin cadfubayaan ma aqbalo oo cadfubayaanku wuxuu joogaa xagga caddaynta booskii sifada oo kale wa kaiiru in badan oo min almutaqadimiina ka mida yusamuuna waxay ku magacaabaan azaa'ida xarafka zaa'idkaa silatan ku magacaabaan wa bacdum gobolkoodna yusamiihu wuxuu ku magacaabaa mu'akidan labadaas magacay isticmaalaan wa bacdum gobolkoodna yusamiihi wuxuu ku magacaabaa laqwan ah, laqwi saddexdaasuu noo sheegay shana lagu magacaabay oo wuxuu ka tegey waa maxay xashwi iyo iyo muqxam labadaasu ka tegey xashwi iyo muqxam shantaas magacaa lagu magacaaba wuxuu ku yihi laakiin ijtinaaba haadihi اcibaara cibaaradan in laga fogaado oo laqwigaa fi tanziil qur-aanka dhexdiisa in looga fogaadaa waajibun waa waajib qur-aanka lama dhigi karo xaraf ku jira laqwi lama dhigi karo walakinajt wuxuu ku yidhi laakina wow male laakinajtib laakinajtinaaba haadihi اlcibaara cibaaradan in laga fogaado fi tanziili qur-aanka dhexdiisa looga fogaado cibaarada oo laqwi ah waajibun waa waajib wa fii haada alqadri intaas kifaayatuna ku sugan ibnu hishaam kitaabka waa dhameeyey ibnu hishaam wa iska gebangebeeyey intaas qawaacid waa ku filan tahay yuri arday wa fii haada alqadri qadarkaas kifaayatuna ku sugan wax kaafin liman ardaya ku filanta maan ardadoo dhan kuma filna laakiin yay ku filanta intaanu liman qof ta'amalahu u fiirsado ah, arday isha u biryaraynaya maskaxdu dhididay soo ma jeedid aad u dhibtooday ardagaasay ku filanta oo qawaacid fahmayey oo icraabka ka fahmayey wallaahu allena almuwafiqu waa midka waafajiya qofka wanaagga walhaadi waa midka ku hanuuniya ilaa sabiili ilىa sabiili اkhayraat wadada khayraadka bimanihi galladiisuu kula hanuuniyaa iyo wa karami deeqdiisa waymbaii waxaa haboon an yajtaniba inuu ka fogaado almucribu qofka icraabaya an yaquula inuu yidhahdo fii xarfin xarafko min kitaab ilah ilahi kitaabkiisa ka mida tacala ilaa wuu sareeyaahe zaa'idun inuu yidhahdo huwa xarafkaanu zaa'idun waa inuu ka fogaado muxuu uga fogaana tacdiiman weynayn daraaddeed lahu kitaabka ilaahay u weynayna waxtiraaman xurmayn daraaddeed uu kitaabka ilaahay xurmayna liannahu shaniye yasbiqu waxaa u soo degdegaa ila aladhaani maskaxyaalka anna zaa'ida zaa'id huwa aladii kii inuu yahay laa macna lahu macna uusan u aslanba wa kalaamuhu ilaahay kalaamkiisa subxaana ilaahay baa nuqsaanaya ceeb ka fogayna wa tacaala alla waa sarreeyaahe munaزahu waa mid laga nastaho can daalika macno la'aanta لأnnahu shaniye maa min xarفin xarف ma jiro xarafkoo fiihi kitaabka alle ku sugan ama kalaamka alleh maa min xarفin xarف ma jiro xarafkoo fiihi kalaamka alle ku sugan ilaa walow xarafkaas waxa u sugnaaday macnan macne macnahoo صaxiixun صaxiixa waman fahima qofkii ka fahma khilaafa daalika sidaas wax khilaafsan faqad wahima waa qaldamay waqad waqaca waa dhacay haadal wahamu qaladkaasu bifatxi lhaa oo hadda rabaa inuu ku kala baro qalad iyo ismoodsiis isku ficilba maahan maadada ficilkaa kala duwan midna wuxuu ka yimaadaa facila waa midka qaladkaa midna wuxuu ka yimaadaa facala labadood waa kala duwan yihin fiiri marka hore midka qaladkaa isagaa xoogaa kaaga sheegay wuxuu ku yidhi bifatxi lhaa alakri masdaru wahima weyu ku yidhi ah, aladka waxa weeyaan wahima waa faacila marka wuxuu yidhi bikasrihaa idaa qalida markuu qaldamo taas waa wahima oo ah midda qaladkaa midda ismoodsiiska waxaa la yidhahdaa wahama fulanu fi shay wahama fulanu ilayhi ila shay yhimu ana la yidhahdaa mudaariceeda yhimu yhimu wahama fi shay ama wahama ilayhi yhimu masderkana waxaa la ihahdaa wahman yuqaalu dalika إidaa dahaba wahmuhu ilayhi wa huwa yuraadu siwaa marka uu qofku shay uu doonayo oo uu mid kale ku qaldamo a la yidhaahdaa wahama a la yidhahdaa masderkana wahman a la yidhahda laakiin wahima fi lxisaabi wahima gayrihi midda ah oo wahaman ah waa halita waa qaldama halita waa qaldama halita waa qaldama sidaasaa la yidhaahdaa halita waa qaldama waxaa sidaas oo kale la kala saaraa kabira iyo kabura kabira oo facila ah oo mudaariceedu yak baru ku yimaado sida calima yaclamu iyo kabura kabura xaa loo isticmaalaa qofka shayga jirkiisu hadduu weyn ama shaygu macnawi uu yahay kabura kelimatan takruju min afwaahim shaygu macnawi hadduu yahay oo u weyn yahay kabura a ladhaha ee kabira lama yidhahdo shayga haddii jismigiisu wen yahayna kabura a la yidhahda ee kabira kabira lama yidhahdo qofka da'diisu hadday weynaatana kabira faacila a la yidhahda faacila a la yidhahda kabira wuxuu yidhi lilimaami ayuu u dhacay fakridiin arraasi khadiibi ray ahaa khadiibi ray meesha ray la yidhahda khadiibkeeda qaala marka fiiriya ibnu hishaam wuxuu maray mas'aladan wuu ku qaldamay faqrudiinu raasi saas uga baxay laba daliilna waa u keenay inuu ku qaldamay laakiin shiiqan uu soo rarayo khaalid ibn cabdullaahi wuu difaaca khaalidna difaacaas warkiisa ku dhammayna fakhrudiin ma qaldamin uu leeyahay ma qaldamin markuu leeyahay ibnu hishaam waa ku waafaqsan yihiin dhammaantood inaan zaa'id iyo muhmal isku mid ahayn laakiin waxay leeyihin fakrudiin isku mid weeye ma qabo ay leeyihin ah, ma qabo ay leeyihin ee eh, waa ku waafaqsan ibnu hishaam inaan muhmal iyo zaa'id isku mid ahayn waa ku waafaqsany waa ku waafaqsany fiiri wuxuu yidhi qaalaal kaafijiyu kaafiiji wuxuu yidhi fain qulta haddaa tidhaa min ayna xaggee buu calima ka ogaaday almusanifu waa ibnu shaam musanifku halkee ka ogaaday ana haada alwahama qaladku waqaca inuu u dhacay lilimaami fakridiin arraasi qultu waxaan leeyahay min amrayni laba arrin ka ogaaday laba arrin alawalukan ugu horeeya annahu fakrudiin naqala wuxuu soo raray ijmaaca alashaacira ashaaciradu inay ku ijmaaceen calىa cadami wuquuci اmuhmeli muhmelka dhicidiisa in la waayey fii kalaam illaahi uu ku dhaco tacaala ilaa waa sareeyaa wa huwa cadamlwuquucaas cadamu wuquuci اlmuhmel muhmel dhicidiisa in la waayo ijmaaca lagu ijmaacayna caynlijmaaci waa ijmaaci laftirkiisii calىa cadami wuquuci zaa'id zaa'id dhicidiis in la waayey lagu ijmaacay fiihi kalaamka alle saasuu yidhi waxay ku ijmaaceen ashaaciro kalaamka alle muhmel kuma dhaco ijmaacaasna waa nafsu in lagu ijmaacay lamid tahay zaa'id kuma dhaco saasuu yidhi idin zaa'idu zaa'idka bihaadal macnaa macnahaas oo markaas loola jeedo huwa caynulmuhmeli waa muhmelka naftiisii oo macno malex weey falow lam yaqa hadduusan ku dhici lahayn lahu fakrudiin haadalwahamu qaladkan lamaxtaaja uma baahdeen ila tacarudi inuu u bambaxo lihaadalijmaac ijmaacan ijmaacan inuu u bambaxo uma baahdeen hadduusan qaladka ku dhicin kow qaladka halkaasaa laga fahmo waani arrinka labaad annahu fakrudiin xamala wuxuu ku xambaaray maada fii qowlihi tacaala xaalu ku sugan yahay fa bimaa raxma maadaas calaa annahaa maadu istifaamiyatun inay tahay saasuu ku xambaaray istifhaamiyadaasoo bimacna tacajubi tacajub macnihiisa ka qowlihi tacaalaa ay lamidtuu yidhi maa shay muxuu yahay lii aniga ii sugnaaday laa araa xaalo aanan arkaynin alhudhuda shimbirkii hududka ahaa maadaasu la miduu yidhi faashaara lmusanifu musanifku waa ishaaray ilaalawali arrinka hore arrinka hore oo ah inuu muhmalka iyo zaa'idka isu mid ka dhigay wuxuu ku ishaaray biqowli qowlkiisa uu yidhi faqaala faqrudiin raasi wuxuu yidhi almuxaqiquuna muxaqiqiinta min almutakalimiina xaalo ay ka mid yihiin wa hum ashaaciratu waa ashaacirade ashaacirada xaashiyada ka akriso firqa u nisbo sheegata weeyaan abi xasan alashcari oo ahlbidca ka mid caliy bnu ismaaciil laakiin caliy bnu ismaaciil waa ka toobad keenay madhabka ashaaciro ee la yidhaha madhabka kulaabiyiinta waa ka toobad keenay waxaana isbaatida kutubta shaaficiyada oo uu ka mid yahay xaafid ibnu kasiir dabaqaatu shaaficiyaha oo uu leeyahay oo labada mujalla waana hayaahe dabaqaatu shaaficiyu ku sheega saddex xaaluu soo maray saddexdii markii horeeto inuu ku sugnaaday muctasilanimo afartan sano kadibna uu ka toobad keenay waxaa toobad keenay waa caliy bnu ismaaciil abulxasan ashcari wa marka hore muctaziliu ahaa waana ka toobad keenay markii dambena sifaadda toddoba sifa halasugu ku sugnaa waana ka toobad keenay madkii dambe madhabka ahlu sunna waljamaca ahlulxadiidku ku sugnaa saasuuna ku dhintay markaa ibnu kaiirka ka akri waxay ku sugan yihiin uu yidhi fakruddiin muxaqiqiinta mutakalimiinta waa ashaacire calى ana اlmuhmla muhml laa yaqacu inuusan ku dhicin fii kalaam اllahi tacaalى waa litarafucihi ka kor noqoshadiisa oo kalaamka alle uu ka kor noqday can daalika macno la'aan wa ashaara wuxuu ku ishaaray ila aani midka labaadna arrinka labaad oo ah fabimaa raxmatin maada ku jirtaa waa istifaamiya ee zaa'ida lama yidhaahdo wuxuu ku ishaaray wa ashaara ila ka labaad wuxuu ku ishaaray biqowlihi وأmا mا في qwله taعaaلى xaal ku sugan yahay fabma رaحmaة miن اللaه fayumkinu waxaa suurtagal ah an takuuna inay noqoto اstifhaamiya اstifhaamiyadoo litacajubi la yaab u sugnaatay wa taqdiiru wuxuu yahay fabiأyi raxmatin naxariistee raxmadoo min allahi alla xaggiisa ka ahaatay aad linta lahum ugu jilcanaatay yaعni wuxuu ula jeedaa laa zaa'idatan maaha intaa waa dhammaaday kalaamu فkrudiin araasi فkru raasi kalaamkiis waa dhammaaday maxamed ibn cumar ibn اxasan ibn اxusein weeye khadiibu ray wuxuu yidhi waxaa difaacaya khaalid ibn cabdilaahi iyo waxa weeyaan shiiqii la dhihi jiray kafiji kafijiyaa socda marka warkiisii oo weli difaacaya fakrudiin raasi wالظaahiru sida muuqata ana haada lwahama qaladkaanu laa yaqacu uma dhaco liwaaxidin qof min alculamaai ka mida fadlan iska dacan an yaqaca inuu u dhaco limili hada alimaami imaamkaanoo kale inuu dhaco iskaba da ee qof culmo uma dhaco wa inamaa wax kale man ankara waa inkiray faqrudiin iطlaaqa alqowli qowlka in la ilaaqo bizaa'idi zaa'id la yidhaahdo zaa'id in la yidhaahdo xaraf kitaabka alle ka miduu diidanya ee ma ula jeedo muhmal iyo zaa'ida isku mida ulama jeedo saasuu ku difaaca ijlaalan weynayn daraaddeedaan loo ilaaqi karin likalaamilaahi yaa la weynayna tacaala ilaa waa sarreeyaahay iyo welilmulaasamati in la laasimo libaabاladabi baabka edabta kamaa huwa laaiqu sida laaiqa u ah bixaalihi kalaamka alle xaalkiisa asagu wuxuu diidayaa u leeyahay fakrudiin wuxuu diidayaa xaraf kalaamka alle ka mida ah zaa'id in lagu magacaabo taasna waa laisla ogoliy taasuu diidaya taasuu diidaya oo ibnu hishaam iyo fakhrudiin markaas waa isla ogoli laakiin ibnu hishaam wuxuu diidayaa waxaa isku mida ah muhmel iyo zaid ah, saasuu diida marka wuxuu leeyahay kafiiji war marka uu leeyahay zaa'id iyo muhmel kitaabka ale lama dhigi karo laguma magacaabi karo ula jeedaa labadaba ee ulama jeedo labadoodu waa isku mid saasuu ugu awila kafiiji isagoo difaacaya fakhrudiin kamaa huwa allaa'iqu kamaa huwa sida shaanigu uu yahay allaa'iqu mid u cunanma bixaalihi haadaan waxaan u celaynaa sidaas fiican faqrudiin wuxuu leeyahay saasaa u cunanta imaamkan ah, u celi mayno kalaamka alle kalaamka alle waa laga soo alle waa la soo dhameeyey ee waxaan leenahay kamaa huwa shaanigu siduu u yahay allaa'iqu ama kamaa huwa macnahaasu siduu u yahay allaa'iqu midka u cunanma bixaalihi imaamkan imaamkaa saasa u laa'iqa ee in la yidhaahdo waa gara waayo waa ka qaldamay war laa'iquma aha saasuu leeyahy wa amaa xamlu maa maada in lagu xambaaro fii qowli tacaala xaalu ku sugan yahe fa raxmatin calaa an takuuna inay tahay istifhaamiya istifhaamiyadaasoo bimacna tacajubi ah alaa sabiili اljawaasi banaanaasho wadadeeda ahaatay walimkaan wuxuu leeyahay ma diidayo fakrudiinu raasi maadaas in laga dhigo zaa'idda ama silsilo ma diidayo laakiin marka uu leeyahay waa istifhaamiyo waa ku banaanaan kartaa hu kuleeyay ee maahan inuu kuleeyahy waa waajib in laga dhigo istifhaamiyo saas ugu awila kafijiya difaaca wuxuu leeyahy markuu kuleeyahy waa istifhaamiyo kuma dhihi waa waajib istifhaamiyo in la yidhaha ee wuxuu ku yidhi waa suurtagal ee ma diidana in silo la yidhah ama tawkiid ma diidana wuxuu ku yidhi wa amaa xamlu ma ma in lagu xambaaro fii qowlihi tacaala xaalu ku sugan yaha fabimaa raxmatin calaa an takuuna inay tahay istifhaamiye in lagu xambaaro istifhaamiyadaasoo bimacna tacajubi ah calaa sabiili اljawaasi walimkaani waay ah, banaanaasho iyo suurtagalnimo wadadeed wey saas wey waladii kii qaalahu ay yidhaahdeen almucribuuna dadka wax ecraaba marka wladiindu waa mubtade khabarkii waa soo socdaa fa huwa isagoo ah ayuu soo socdaa hadal oo ictiraada jumla muctarida soo dhex gashay wladii hadalka qaalahu ay yidhaahdeen almucribuuna dadka wax icraaba wa cibaaratu bacdin gobolkood cibaaradooduna qiila maa zaa'idatu zaa'ida weeye zaa'idadaasoo litawkiid u sugnaatay wa qiila nakiratun waa nakiro faqiila waxaa la yidhi mawsuufatu nakiradaas waa la sifaynaa biraxmatina lagu sifaynaa wa qiila waxaa la yidhi kayru mawsuufatin waa midaan la sifaynayn nakiradaas wa raxmatina bedelun weeyo minhaa nakiradaa laga bedelaa fa huwa waa kana qabarka aladii waladii hadalka qaalow ay yidhaahdeen almuxrimuuna kuwa wax icraabaa fa huwa bimaczilin meel fog uu uga sugan yahay can idalaalati inuu tuso calaa wuquuci اlwahmi qalad inuu dhacay minhu imaamka uu ka dhacay bimaraaxila masaafooyin aad u badan ayuu qaladka ka fogi ah, hadalkaana ku tusa ay muxrimiintu yidhaahdeen waxay yidhahdeen zaa'ida waa la yidhi iyadoo tacbiirkaas laga fiican yahi nakira waa la yidhi istifhaamiya waa la yidhi asna leey macnaha ma laha lama dhihi karo waa zaa'ida ah, marka marka uu leeyahay waa ijmaac kalaamka alle zaa'id uusan ku jirin oo uu ku shabahayo muhmelka lafdigaas inaan la cabirinu rabaa ee ulama jeedo fakrudiin waa isku mid muhmel iyo zaa'id saasuu kaafiji warkiisu ku dhammaaday waxaana kutusa ayuu yihi tacbiiriyaalka maadan ay cabireen dadka wax icraaba ah, marka mid ka mida tacbiiryaalka way kiisuna marka maraaxil masaafooyinu ka fog yahay wahm intaa waa dhammaaday kalaamulkaafiji walamaa faraqa markuu ka soo jeestay almusanifu musanifku ibnu shaam markuu ka soo jeestay min naqli kalaami raasiyi raasi kalaamkiisa in la soo raro iyo wa tawjiihihi maada tawjiihii uu ku tawjiihiyey fakhrudiin oo uu yidhi maada istifaamiye oo tacajubaha lagu fasira markuu ka soo jeestay wa araada ibnu hishaamna uu doonay ibdaalahu kalaamka fakhrudiin inuu buriyo iyo wa bayaana tacriifi zaaid zaaid macnihiisa inuu caddeeyo iyo wa bayaana tacriifi zaaid zaaidka inuu qeexo markuu doonay qaala ibnu hishaam wuxuu yidhi wa zaa'idu zaa'idku cinda naxwiyiina xaaluu ahaaday huwa aladii waa midka lam yu'ta bihi aan loola imaan ilaa limujaradi taqwiya xoojin oo kaliya maahane iyo wa tawkiid adkayn war sidaasaa la dhaha zaa'id laa ana zaa'ida maahan ana zaaida zaaidka cindahum naxwooley agtooda xaalu ahaaday huwa lmuhmalu kii la macno tiray maaha ah, zaaidku midka la macno tiray maahan kamaa tawahamahu sida uu isku moodsiiyey alimaam اraaziyu saas uu leeyahay ibnu hishaam markaasuu khaalid difaaca mar walba waad diidaa khaalid waa ismoodsiiyey faqrudiin wuxuu ku yidhi wa anta adiga ardayo qad calima waad ogaatay ama imaame raasiya beriu inuu beri ka yahay min dalika qaladkaas hadda taasna qalbigaaga iyo ka bixin ku yii laakiin warka ibnu hishaaman anugu kuu sharxa marka intaan kuu sharxayo marna qalbiga yay kaa gelin uu yidhi warkaasaa saxa iyo waa qaldamay fakhrudiin difaaciisuu ku dhex wataa soo ma jeedin wuxuu ku yidhi waa tawjiihu tawjiiha aayadda tawjiih aayadda qaabkii uu u raabay weye fakhrudiin tawjiiha laguu sheega maadu waa tacajubiyo waa intaas twjih w twjiihu twjiih almadkuuru la sheegay lilimaam raasiyi xaal u sugnaaday fi laayati uu ku tawjiihiyey baailu waa baail uu yidhi waxa dhahwa ibnu hishaam limrayni laba arrinuu baail u yahay axadumaa midkood ana maada maada alistifhaamiyata oo istifhaamka loo nisbeeyey idaa khufidat marka la hoos dhigo laakiin bixarfin lagu hoos dhigo wejaba waxaa waajiba xadfu alifha alifteeda in la xadfo farqan ayadoo la kala saaraa bayna اlistifhaami maada istifhaamiyada iyo walkhabari maada mawsuulada ama nakirada oo kalea iyadoo la kala saara wadalika tusaalihi ayadoo aliftii la xadfay naxw cama yatasaaluuna wey wa ma ma fa bimaa raxmatin maadii ku jirtay wey wuxuu ku yidhi wa ma fil aayati xaalay ku sugan tahay haabitat alif alifteedu waa sugan taasaa kutusayda inaysan istifhaamiye ahayn walow kaanad hadday maadaasu ahaaneed istifhaamiyatan la xudifa waa la xadfi lahaa alifo alifteeda o iyo weli wuxuu ku yidhi waa lidukhuuli xarfilkhafdi xarfulkhafdiga gelidda uu galay darteeda loo xadfi lahaa calayhaa maada uu galay wa ujiiba waa fiili waa u difaaca difaac yaruu sheegaa laakiin difaac haddana ma soconayo khaalid maa istifaamiye hadday tahay xarfulkhafdi markuu galay aliftaa la xadfi lahaa taas waxay ku tusaydaa maad inaysan istifaamiye ahayn sooma dhihin ibnu hishaam khaalid wuxuu leeyahay de taas waa aqladiya mayda waajiba maada istifhaamiyada laakiin laftirkiisa kaarij markuu cabaar waday la xumaaniho wuxuu leeyaha de inaan la xadfin waa luqa shaada qur-aankana shaad laguma fasiri karo marka ibnu hishaam bay u dhammaaday warkii sooma jeed tan ibnu hishaam u dhammaana warku wuxuu ku yidhi wa ujiiba waxaa looga jawaabo laga yidhi ibnu hishaam markuu yidhi maadu hadday istifhaamiye tahay aliftan la xadfi lahaa waujiiba waxaa lagu jawaabay biana xadfa alifi ma ma alifteeda xadafka la xadfo maada alistifaamiyata istifaamta loo nisbeeyey idaa waqtigiina la xadfo dakala uu galo alayha maada istifaamiyada alkhaafidu akariyun waa mid badnaan loo nisbeeyey la daa'imiyun mid joogto loo nisbeeyey maahan fayajuusu waxaa bannaan isbaatu alifta in la sugo litanbiihi si layskugu baraarujiyo calaa ibqaa'i shayi shaygii la baaqi yeelidiisa calaa asli asalkiisa lagu baaqi ma ay aheeda mogta asalku aliftu waa joogtay marka marmar waa in alifta la daayo si loo tuso maadaanu asalkeedu in alif u ahaa saasaa lagu jawaabaa wy waa cuuridda arrintan markaan ku jawaabnay waana la mucaaradayo <laughs> nalo annaga nalama nabadgelinayo wa cuuridda waxaa lagu mucaaraday warka aan sheegay bianna isbaatal alif alifta in la sugo oo ma istifhaamiyaa marka xarfulkhafdi galo in alifta la sugo luqatu shaada waa luqa shaada falaa yaxsunu ma fiicna takriiju tanziiri qur in lagu awilo calayha luqa shaada warkii marka wuxuu u ki kii ibnu hishaam soo ma jeeda waalmru haani arrinka labaad oo u deliishaday ibnu hishaam inuu baadil yahay warka faqrudiin ana khafda raxmatin raxmatin la hoos xiina idin xaaladaas la hoos dhigay xiina id qaala markuu yidhi inamaa istifaamiyatu weeye yushkilu khafdahaas wuxuu ishkaal gelina cala alqawaacidi qawaacidka icraabka maxaa yeelay lnahu ay khafda hoos dhiga lnahu ay khafda raxmatin raxmatin la hoos dhigidiisu laa yakuunu horta ma noqon karo bilidaafa oo maa inta la idaafeeyo iyadoo laleeyahy waa istifaamiyo raxmatin mudaaf ilayhi lama dhihi karo id ciladu waxay tahay laysa fii asmaai istifhaam asmaada istifhaamta kuma sugna maa ism yudaafu la idaafeeyo ilaa ayun maahan cinda nuxaati aljamiic nuxaada dhammaantood iyo wa kam cinda abi isxaaq azajaaj labadaasaa la idaafeeya asmaada istifhaamta walaa yakunu khafduha horta marka idaafo ma noqon karto ma raxmatin ma mudaaf raxmatin mudaafuleyh waa dhammaatay o haddii la dhihi lahaa ha laga bedelana ma banaana maxaa yeelay maadu hadday istifaamiye tahay raxmatin hadday bedel tahay maxaa waajiba hamsatulistifaam la geliyo lamana gelin wuxuu ku yidhi walaa yakuunu ma noqon karo khafduhaa lahoos dhigideedu bilibdaali bedel mimaa laga bedelo wadaalika arinkaas oo suurtagal la'aanta haabit waa sugnaaday wadaalika arrinkaasu waxaa tira wadalika cafwan wadalika ibdaalku laa yajuusu ma banaana dhe wadalika ibdaalka oo ah ma raxmatin in la bedelo ma oo istifhaamiya laga bedelo ma oo istifhaamiya in raxmatin laga bedelo ma banaana maxaa ila hamsatulistifhaam kuma jirto raxmatin wadalika ibdaalku laa yajuusu ma banaana muxuu u banaanaa waaye liana almubdela kan laga bedelo min ismi اlistifhaam ismu istifhaam laabudda waa laga maarmaan an yaktarina inuu la xariirsado bihamsati اlistifhaam waa laga maarmaan ishcaaran ayadoo la dareensiinaya bitacaluqi macna اistifhaam macnihii istifhaamku inuu ku tacaluqo bilbedeli bedelka qasdan inuu qasad ugu tacaluqo oo loo qastay waktasad weliba gaaray la noqotay alhamsatu hamsadu bidaalika arrinkaas oo xuruufta kaloo istifhaamka lama geliyo bedelka marka ismu istifhaam wax laga bedelo hamse keliya hala gelshaa ah, hal lama geli karo wax kaloo istifhaama lama geli karo waa in la gelshaa hamsatulistifhaam markaasuu yidhi waqtasad waana la gaar noqotay alhamsatu bidaalika arrinkaas liannaha hamsadu aslulbaab baabka istifhaamta ayada asal u ah wa wasfuhaa wasfigeeduna calaa xarfin waaxidin hal xarf wa wadcuhaa dhe wa wadcuhaa dejintii la dejiyeyna calىa xarفi waaxidin hal xarفuu ahaa marka ayadaa la gaara wadaalika tusaalihii ayadoo ismu istifhaam wax laga bedela waa tana kayfa sideebaad anta adugu ta ka bedel kayfada kayfada ka bedel aصaxiixu ma mid caafimaad qaba ayaa tahay am saqiimun mase mid jiran icraab fa kayfa ismu istifhaamin weeye khabarun muqadamun waa qabar la hormariyey wa antana mubtadaun weeye wاlhamsatu hamsadu hiy lati waa midda waa midda صaxaxad sax ka dhigtay dhe wاlhamsatu hamsadu hiy lati waa midda صaxaxad sax ka dhigtay ibdaala صaxiixun صaxiixun in laga bedelo min kayf wa am amna xarfu cadfin weeye wa saqiimuna macduufu waa la cadfay hadhihin macduufu calayhi macduufu waa la cadfay calayhi صaxiixa lagu cadfay dheh faصaxiixun bedelun waa bedel bedelkoo mufasalun wax lagu kala saaray kayfa anta saata ma mid caafimaad qaata mase mid jiran fiir waa la kala saaray su-aashiyaa la kala saaray kayfa anta saata aصaxiixun am saqiim marka صaxiixunta waxbaa lagu kala saaray su-aashiyaa lagu kala saaray faصaxiixun bedelun waa bedel bedelkoo mufasalun lagu kala saaray min kayfa walidaalika sidaas daraaddeeda qurina waxaa lala xidhiiriyey bihamsati اlistifhaam wasaqiimuna macduufun waa la cadfay ha isku dhihin macduuf alayhi macduufun waa la cadfay alayhi saiixa lagu cadfay ah. saxiixa lagu cadfay wa raxmatin lam taqtalin lama xiriirsan bihamsati اlistifhaam falaa takunu ma noqon karto marka bedelan mid laga bedelay min ma walaa yakunu khafduhaa hoos dhigeeduna ma noqon karo calىa an takuuna raxmatan inay tahay صifatan صifo lima wax laga sifeeyo ma a laga sifeeyena lama dhihi karo maxaa yaele maadaan istifaamiye soo kuma sheegin fakrudiin he ma istifaamiye wax lagama sifeeyo iyo ma shardiya marka sifo ma noqon karto hadduu yihi maadu waa istifhaamiyo raxmatin sifo uma noqon karto ila istifhaamiye lama sifeeye shardiyana lama sifeeye markaasuu wuxuu yidhi falaa takunu marka fiiri falaa takunu bedelan minmaa kama noqon karto walaa yakunu khafduhaa raxmatin lahoos dhigideedu ma noqon karo calaa an takuuna raxmatin inay tahay sifatan sifo sifadoo lima u sugnaatay lianna maada laa tuusafu lama sifeeyo idaa kaanad hadday noqoto shardiyatan aw istifhaamiyatan hadday noqoto wa kullu maa shay dhammaantiis laa yuusafu aan la sifayn laa yakuunu lahu sifatun sifa uma sugnaato shay aan la sifayn haddee sifa ma qaato taas waa la fahmi karaa fawajaba waxaa waajibay allaa takuuna inaysan noqon raxmatan sifatan sifo allaa takuuna raxma inaysan noqon sifa limaada laga sifayna sifatan waa inaysan noqon sifadoo lima u sugnaatay dhib walaa yakuunu khaftoa ah hoos dhigeedu raxmatan ma noqon karo calaa an takuuna raxmatan inay tahay bayaanan cadfu bayaan ayadana ma noqon karo maxaa yeelay sifo dhan haddii la diido cadfu bayaan waa la diido walaa yakuunu khaftuhaa la hoos dhigideeduna ma noqdo calىa an takuuna raxmatan inay tahay bayaana ey cadfa bayaanin calaa maa lagu bayaanina lianna maa shay kastoo laa yuusafu aan la sifayn laa yucdafu laguma cadfo caleyh korkiisa cadfa bayaanin kalmudmaraati sida damaa'irtoo kale cinda alaksariina culummada badankood agtooda qaaraa baneeyey welilimaami reesi waxaa u sugnaaday fiiri waa difaaca khaalida xoogaa difaaca mar kale raasigii welilimaami reesiyi waxaa u sugnaaday haddii sidaan la yidhah asna sidaan inuu ku jawaabo oo ku difaactamo walilimaami raasihi waxaa usugnaaday an yaquula inuu yidhaahdo lamaa kaanat ma maadi markay noqotay calaa suurati اxarfi nuqila waa la soo raray alraab iraabki minhaa maadiyaa laga soo raray maadu horta istifhaamiye ha noqoto laakiin muuqaalka soo xaraf uma eka ilaa shan xarafa maa ku timaada soo maha mar hadday muuqaalkii ka noqotay xaraf mid u eg icraabkiya inta laga soo raraa raxmatin alla saara icraabkeedii Ah. bima maadu waa hoos dhiganto ba'da hoos dhigtay soo maaha raxmatin hoos dhiga ka muuqdaa waa maada hoos dhigeedii saasuu yidhi hadda mawsuulka mushtaraga ayaa ka mid ahaa al a ka mid aheed al soo mawsuul mushtaraga maaha haddana al haddii caamil garo icraabku wuxuu ka muuqdaa silada waxaan ka siladu ka muuqdaa yaa sila u noqda asha isim faacil oo kale ama isim mafcuul oo kale hadda al oo mawsuulaha haddii caamil galo caamilka ixraabkiisa wuxuu ka muuqanaa silada isimka faacilu ka muuqana ah, hadduu rafcaha hadduu nasbaha hadduu khafdaha tanuna waa la mid tanuna waa la mid maadana waa la mid saasaa lagu difaaca u yihi fakruddiin ah, saasaa lagu difaaca wuxuu yidhi welilimaami raasi waxa u sugnaaday an yaquula inuu yidhaahdo lamaa kaanat maa markay noqotay calaa suurati اxarfi xaraf muuqaalkiisa nuqila raab iraabkii waa laga soo raray minhaa maada bimaa bacdaasu jarkii ay maada jarayday aa la soo raray ilaa maa bacdaha maada waxa ka dambeeyo raxmatina loo soo raray fajurad markaasaa lagu jeray fajurad markaasaa lagu jeray bilxarfi xarafkiyaa lagu jeray raxmatin marka waxaa jiray bacda bacdaa lagu jeray calaa xaddi marartu waxaan soo maray bidaaribi ninkii garaacay taasay ku wadata xadkaasay ku socotaa hadda fiiri marartu bidaaribi ashana waa ashi mawsuulaad waana ism haddana bacdu markay gashay aawa icraabkii bacdu ay keenayday addaaribi waa kan saaran addaaribi waa siladii hoos dhigan saaran waxaa iskale ash ila waa ism waa ism waa ism mawsuule laakiin ashi mar hadday xaraf u ekaatay icraab ma qaadi karto icraabkeedii silada la saaran ism faacil ism mafcuul wuxuu rabaa noqdo tanuna halkii la mid tahay saas halku difaacayo yidhi fakhrudiin soo uma jeedin xadkaasaa lagu socaa u yidhi cala alqawli qowlkii dhexay xaalan ku xaalan ku soconayno cala alqawli qowlka haddii lagu socdo dheh qowlka dhehayey bismiyati al asha mawsuulada inay isim tahay wawa qowlkaasuna al asax waa qowlka saxnimada badan inay asha mawsuulada oo isim faacil iyo isim mafcuuliya gashaa ay isim tahay wa kaiiru in badanoo min anuxaati ka mida nuxaadii almutaqadimiina hormaray yusamuuna waxay ku magacaabaan azaa'ida zaa'idka silatan ay ku magacaabaan likownihi ahanshadiiso maxaa sila loo leeyay maxaa lagu gaaraa likownihi ahanshadiiso yutawasalu mid lagu gaara uu yahay bihi zaa'idka ilaa nayli haradin dan gaarideed dantoo saxiixin saxiixa dan saxiixa lagu gaaraa saasaa sila loo yidhi oo danta saxiixa ka taxsiin اkalaami hadalka in lagu wanaajiyo wa tasyiini hadalka in lagu qurxiyo hadalka lagu qurxiya wa bacdu mutaqadimiinta gabalkoodna yusamihi xarafka zaa'idka wuxuu ku magacaabaa mu'akidan oo muxuu ku magacaabaa liannahu xarafka zaa'idka yucdi wuxuu siiyaa alkalaama kalaamka macna ta'kiidi adkayn macnaheed wataqwiyati adkayn iyo xoojin macnaheed wataqwiyati xoojin wa bacdum gobolkoodna yusamiihi xarafka zaa'idka wuxuu ku magacaabaa laqwan waa liilqaa'ihi lalaaqi yeelidiisa ey cadami ictibaarihi tixgelin la'aantiisa fii xusuulin faa'iidati faa'iida soo xasilideed faa'iida soo xasilideed aan lagu tixgelin bihi asaga ay ku soo xasisho faa'iidada la anfinayaa waa macnihiisii khaaska ahaa waa laaqiyo waxaa laga laaqi yeelay macnihiisii khaaska ahaa inay ku soo xasilo macnihiisii aaskaa ku soo xasili ma ah. macnihiisii aaska ahaa ma ku imaanayo saasaa laaqi loogu magacaabo laakina jtinaaba haadii cibaarati cibaaradan in laga fogaado cibaaradan in laga fogaado ah. cibaarada alakiirati dambayda waa laqwan fi tanziili qur-aanka dhexdiisa in looga fogaadaa waajiban waa waajib liannahu tacbiirkaas maya liannahu shanyadhe لأnنhu shaniye yatabaadaru waxaa u soo degdega ilى اأdhaani maskaxyaalka min alaqwi laqwiga xaggiisa waxaa ka soo degdega albaaطilu laqwi hadii laydhaha baai a la fahma waa kalaamulahi kalaamka allena munazahun waa mid laga fogeeye can dalika bail wa fii haada اqadri qadarkaas aladii qadarka dakarow uu sheegay almusanifu kifaayatuna ku sugan qadar oo kifaaya yay ku filan tahay liman ardagii ta'amahu u fiirsada faina ta'amula u fiirsiga aslun asal weeye fii idraaki اlumuuri arrimaha la gaaridooda arrimaha waxaa lagu gaara u fiirsi ee si sadxiya iyo dulmar laguma gaaro wax walba waxaa la isku dayaa sida ugu dambayda inaad u fahamto ugu saxsan sida ugu dambayda ugu saxsan inaad u fahamto waa lagu laabtaa shayga waxaa dhacda inta fahmi weydo akrido saad ugu celcelaydo adoon qofna kuu sheegin toban goor ku celi labaatan goor ku celi adu wa isdhihi waa ma fahmayd ku celi u fiirso taamulka wax walba lagu gaara taamulka ayaa wax walba lagu gaara so uma jeedin ay idhahdaan koronto ninkii sameeyey ugu horreeyey iskoolka waxaa looga soo cayriye damiinnimo damiin weeye waxna lama bari karo ord naga wad aalin hooyadii dhashay markaasay hooyadii dhashay waxay tihi caruurkayga maskaxdiisa tiradii ka batayt macalinkana tiisa yar marka waa isku isku iswaafaq waayeen marka macalinku ka sareeyay anaana idin tusa markaas inta ku dadaashay oo la rafatay oo la rafatay uu aad wax u bartay toban iyo sideed kun oo goor isku dayaali korontada inuu sameeyo toban iyo sideed kun oo goor oo uu ku fashilmay waa isku dayey waa fashilay waa ku dayey waa fashilay waa ku dayey waa fashilay markii dambe u guulaystay so ma jeeda marka adigana laba goor ku celi fahmi waaye la soo istaagay ah. waxa weeyaan waan adduunya ogow hadde aakiro iyo janno maaha lacag inuu ku hel ur ku hel ah, waa ku hel so uma jeedi marka janno adoo ku raba xad uga daale fain fain ata'amula u fiirsigu aslun asal u yahay fii idraaki اlumuuri arrimaha in la gaaro kullihaa dhammaanteed falidaalika sidaas daraaddeed xasa ibnu hishaam wuxuu ardayda ku booriyey cala ta'amuli fii khatmi kitaab kitaabka khatimkiisa kamaa facala sidii uu sameeyey fi ftitaaxihi kitaabka la furfurashadiisa xayثu meel qaala ibnu hishaam uu yidhi kitaabka bilowgiisa taqtadii qawaacidda taktafi qawaaciddaanu waxay la qaadeen bimuta'amilihaa qofka u fiirsada jaadata sawaabi saxda waddadeed wallaahu allah almuwafiqu waa midka waafajiya walhaadi waa midka ku hanuuniya ilaa sabiil ilaa sabiili اlkhayraat wadada khayraadka bimani galladiisa iyo wakarami deeqdiisa sa'alalaah alluu weydiistay atawfiiqa waafajin walhidaayata hanuunin ilaa dariiqilkhayri uu ku hanuuniyo bimanihi galladiisa uu kula hanuuniyo wa maniga ixsaankana waa ladha iyo cadiyada kamaa facala sida uu ibnu hishaam ku sameeyey fii awalilkitaabi kitaabkan awelkiisa qaala wuxuu yidhi awelka kitaabka ibnu hishaam wa minallaahi alla xaggiisa aan astamidu gurmadka dalba xayu eh? qaal kamaa facala siduu sameeyey fii awalilkitaabi xayثu meel qaala ibnu hishaam uu yidhi wa min allahi alla xaggiisoo kali ah aan astamidu gurmad uga dalbaa atawfiiqa waafajinta walhidaayata hanuunka ilaa aqwami dariiqin waddada ugu toosan uu igu hanuuniyo bimanihi galladiisa cadiyadiisa wa karami deeqdiisa fakhatama waa ku khatimay kitaabahu bihaa kelimadaas fakhatama waa ku khatimay kitaabahu kitaabkiisa bimaa kiyuu ku khatimay ibtada bi uu ku bilaabay وصلى الله allah amaano calىa sayidina sayidkeena korkiisa mxamedina wa calىa alihi allah amaano وaصaxbihi saxaabadiisa allah amaano ajmaciina dhammaantood walxamdu mahad dhammaantood والحمد mahad dhamaantiis للahi allah u sugnaaday allaho رab الcاalمين cاalamka isagoo barbaariyey qaala مؤلفu wuxuu ihi khاaلد بن cabdاللahi الأshriyu ee jaamacadda أshar loo nisbeeyey faragtu waan ka soo jeestay min taswiidi haadihi نusqati nusqadan la madoobaynteeda xayta madoobayntu musawada aad marar badan arkay musawada xayta musawada waxaa la idhahdaa sawada اlkitaaba idaa katabahu liأwali maratin marka ugu horaydu qoraalka kitaabka ku dhameeyo musawada la idhah oo usan weli sixin markuu ku laabto saxo mubayada la idhah tabyid ya keegaa soomaaligi ah, kitaabka markuu tashiiku soo bilaabo dhameeyo markaasaa la idhaha musawada ah, marka musawadadii waa markaas koobaad u dhameeyey ma sixin oo kuma laaban ah. markii ugu horeeyo dhameeyey waxay ahayd xaadi nusqa ثالثa shawaal sanata ثamaani wa tisciina wa ثamaani mia saddexda bisha shawaal sanada sideed boqol sagaashan iyo sideed sideed boqol sagaashan iyo sideed ee hijriyada jacalahu lahu kitaabka allah ka dhigo khaalisan mid u baraxla liwejhi muujiban mid waajibiya lilfawsi in lagu guulaysto ladayhi ilahay agtiisa wa nafaca ilaahay ha ku anfaco bi kitaabkan sharaxa oo muwasilkaa kamaa nafaca siduu ugu anfacay biasli asalkiisa oo qawaacidka inahu ilaahay qadirun waa awooda calىa daalika wajadiirun waa mid ku haboon bilijaabati inuu wax aqbalo anoo dhamaad alxamdu lilah kitaabki laba faa'iido waxay yidhahdeen culummada haddii kitaab dhammaado waa in faa'iido la sheego culummadii hore saasay ahayd dariiqadooda faa'iidada koobaad waxaan ka dhigaynaa maa macaanideeda waxaan soo aragnay labiyo toban macaanida marka ugu badan waxay tahay shan isim iyo shan xaraf shanta isimka waa istifaamiyada shardiyada mawsuulada tacajubiyada iyo nakirada mawsuufada waa shantaas shanta isimka ugu badano waa istifaamiyada shardiyada mawsuulada tacajubiyada nakirada mawsuufada shantaasa ugu badan xarafka isagoo iska shantii waa kaafada naafiyada zaa'idada muhayi'ada iyo masderiyada laakiin annaga wuxuu noogu tiriyey masderiyadu laba nooga dhigay hal baydaa lagu jamciya iyo bayd muqadimo u ah laba bayd ay culummadu ardada u qori jireen labadii baydaan qorayna maxaamilu ma cashrun maxaamilu ma cashrun maada macaanida lagu xambaaraa toban wey maxaamilu ma cashrun fain rumta caddaha haddaad doonayda tiradeeda intaasu waa sadrigii beytka ugu horeeya maxaamilu ma cashrun fain rumta caddaha ma macaanida lagu xambaaraa waa toban haddaad tiradeeda rabto oo aad danayhaydo maxaamilu ma cashrun fain rumta caddaha waa dhammaaday sadrigii faxaafid calىa beytin faxaafid xifdi calىa beytin saliimin min ashicri beyt oo nabad qaba oo shicir ah bal xifdi waa kaasaa cajuskiina maxaamilu ma cashrun fain rumta caddaha faxaafid calىa beytin saliimin min ashicri kaasu muqadimu ahaa ee tobankii macno waa kuwaana shantii isimka iyo shantii xarafka satfhamu stfhamu satfhamu shard اlwasli shard اlwasli sharda iyo alwasli satfhamu shard اlwasli facjab linukrihaa facjab linukrihaa waa dhammaaday beytka sadrigiisii cajuskii bikafin wa nafyin ziida hayata masdaran bkafin wa nfyin ziida hayata masderan waa dhammaado satafhamu sharda اlwasli faxjab linukriha bikafin wa nfyin ziida hayata masderan marka fiiri tobankii shanta isimka hormariyey satafhamu istifhaamyadii weeye shard اlwasli waa shardiyadii iyo mawsuuladii facjab waa tacajubiyadii linukria waa nakiradii nakiradii mawsuufadaa ula jeeda muxuu ka tegey macrifo taama iyo nakiro taama intaasuu ka tegey ma badna xataa miaal mutafaqa male labadaas oo adigii soo arkay shamsi isimkuu galay laakiin qaab kaluu kugu kala tiriyey shanta isimka annaga wuxuu noogu kala tiriyey mster masteriyadu laba ka dhigay soo ma ah, masteriyadu wuxuu ka dhigay masteriya harfiya iyo iyo masteriye caadiya soo saas ma ahayn ah, xarafka shan taasuu laba ka tiriyey kaafadu beydkaanu laba ka dhiga masteriyada hal miduu kaaga wada dhiga ah, kaafadiiu kaaga dhigay labu oo wuxuu ka dhigay kaafadu soo ma ahayn iyo kayru muhayi iyadu laba ka dhiga marka shantii waa haysataa si kastabaa loo tiriye bikasin waa kaafadii oo kayru muhayiada aheed kaafadii oo kayru muhayiada aheed ah, fabiraxmat waaw eh, waxaad tidhaahdaa an waxaad tidhaahdaa kamaa sayfu camri kamaa sayfu camri ah, waa kaafa hayru muhayi'a o waa nafyin waa nafyadii ziida waa zaa'idadii hayata waa kaafadii muhayi'ad ahayd rubamaa yawaduladiin masderan waa masderiyadii oo labadii nuuc marka maxay noqdeen labadii beyt maxaamilu ma cashru fain rumta caddaha faxaafid calىa beyti saliimi min الshicri satfhamu shard اlwصl faxjab linukriha bikafin wanafyin ziida hayata masderan faa'iidada koowaad intaasaan ka dhignay faa'iidada labaad waxaan ka dhigaynaa dad dhintay oo soo noolaaday dad dhintay oo la aasay oo kadib ayagoo karfantoodii sita yimi ibnuljawsi kitaabkiisa taariikhda ah, markuu ka hadlaaya dhacdooyinkii dhacay laba boqol sagaashan iyo sagaal hijiriyadu markay ahayd waxaa dhintay mxamed ibnu yaxya oo loo yaqaano xaamilu kafanihi ninka la yidhahdo xaamilu kafanihi ninkii kafantiisa sitay ninkaasaa dhintay mxamed ibnu yaxya xaamilu kafanihi a la yidhaha xaamilu kafanihi waa la dhaqay waa la karfanay waa la aasay inta lagu tukaday habeenkiiya godkii waxaa tegey nabaash nabaash waa dadka godadka tugadan godadka inta qoto ay karfanta la baxaanay gataan ah, karfanta ay la baxaan naga hadda karfanta wax ka badanaa ka jira qabuuraha mararka sida dadka gobol sheegeen gaalada xuntaaho meelaha joogta a ah, waxay u dirsataa dhaqaatiirta jaamacadooda ka soo qalin jabiyay inta keenaan marka habeen walba daday diraan soomaaliya dadkii maanta lacasa loo soo bixina markaasay qalliinka ku bartaan waxaa dhacdaa le hal nin oo ka mida dhaqaatiirtooda laba kunoo qof inuu qabo markaasu wuxuu helaa khibrad aan weligii soo marin oon weligeed dhakhtar yeeshay jirin wadnaha mida maantao dhan wadnuhu qala laba kunoo qof wadnahooda qala waa hadda naftu ka dhacday oo caadiya oo ku barana marka arrintaas waa la sheegay anugu ma dul istaagin laakiin waa xaqiiqay leeyihin dadka sheegay marka laakiin waayii hore waxaa la yaqiina dad inta maydkii maanta la aasay qota karfanta ka siibta karfantuu gala jira dharkaa qaali ah waagaas marka nin karfan doon ah u tegey godkiiuu qoday maydkiiu soo baxshay markuu karfantii la baxmaagay uu soo istaagay ha maxamed ibnu yaxya markaasuu cararay kii karfan doonkaa maxamed ibnu yaxya karfanta dawaaweynta waa saddex maree mogta miduu iska duubsado kuwii kale garabkuu saaro qoyskiisiioo booyaayuu albaabka u garaacay markaasay yidhaahdeen yaa haada laa tزid calayna axsanana warniyo awala wuxuu yidhi wariga fura waa maxamed ibnu yaxya u markaasay yidhahdeen waraad war awalan murugsanayna ha nooga darin ha nagu caycayaarin dad lagu cayaar maliyihin dad maanta oo ugu weynaa dhintaan nahay u markaasuu yidhi ana wallaahi fulan wallaahi maxamed ibnu yaxya ana ee iga fura albaabka hadalkiisii garteen waa ka fureen markaasay dadkii booyay qosol u bedeleen karfantii u sita waa hubso waaye war waaye war ma amuusan ahayn godkiiay ku ordeenaysaa waa daloolaan godkii markaasay hubsada inuu isaga yahay waxay kaloo sheegeen muarikiintu awsaaci laftirkiisa inta galay meelaha lagu qubaysto xamaamka aki waxa weya furhayaha ahaya mooday inaan qofna ku jirin markaasuu ku qunfulay waa neef qabatoomay waa suuxay waa u yimaadeen waa mayreen waa karfaneen waa aaseen waa meelay ku aaseen markuu miirkii u soo laabtay waa aasanyi isagoo yaabano meeshuu ku jiraan mid tuugoo karfandoona nabaashaa u tegey markuu godkii qoday oo uu maagay xarigga ka fur karfanta uu soo fadhiistay markaasuu cararay markuu cararay uu inta karfantiisii soo duubsaday uu u yimid dadkiisii asalaamu calaykum markaasay naxeen oo yaabeen waa asagii lawsan ahayn waa yaabeen dadkii hadday rumaysa waa ka tegey duurkii masaajidka wax uga tukaday dadkii waa awsaaci maahan waa awsaaci ay ka bixi waayeen labadaas waa noolaadeen laba kaloo dhimatayna waa sheegay ibnuljawsi kitaabkiisa aladkiya min aladibaa dhaqaatiirta caqliga badan markuu ka hadlayey koox mayd sida aa nin dhakhtara soo maray markaasuu ta fiiriyuu yidhi ninka aad sidaan waa noli markaas war hanagu jees jeesin awalaa qofkii naga dhintay markaasuu yidhi wallahi waa nooli markaasay ag dhigeen markaasuu inta jeedal qaatuu toban ku dhuftay war maydka aniga markaasuu dhaqaaq markuu toban ku dhuftay markaasuu toban kale u celsay markaasuu ka istaago ka tegey meesha taasuna miday ah eh. waxaa kaloo dhacdayuu yidhi badiicu zamaan hamadani ashaacir alluqawi markuu dhintay waa la mayray waa la karfanay waa la aasay dadkii marka aasay gabalaa qabrigii ku haray markaasay muddo ay joogeen markaasaa waxaa maqlay qayladhaan warii soo gargaaray warii soo gargaaray warii soo gargaaray aa qabriga ka yeerayn markaasay carareen shiradan waa la cadaaba ta carareenoo gurigii tageen ay yidhahdeen qabrigii hoogo ba ayaa ka yeerayd aya ii soo gargaara dadkiyaa laba maalin kadibay ordeen gurigii waa ay tageen waa qodeen waxay u tageen isagoo fadhiya oo saas garka gacanta ugu haya oo nafti ka dhacday markaasay ogaadeen inuu qabriga ku mayday hmm. qabriga inuu ku mayday markuu qaylo dhaamaay wax usoo baxa waayey sidoo kale muadiniintii maka almukarama waa la aasay dadkii aasay mid ka mida waxaan maqlay r isagoo dhaqdhaqaaqaya oo rafanaya godkii waa ka tegey laba maalin kadib aan u nimid isagoo fadhiyo oo dhafoorka gacanta ku hayo meydaan u nimid markaasaan fahanay kadib godka inuu ku dhintay wallahu subxaanaه wa taعalى aclam wslى اllah alى nabiyina